kadeen guriguri ku dumay gacangacan suftiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan ka baxay godingodin ku taal gadow yaysku maran wacan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega waa habeen axad ay soo gelayso taariikhu waxay ku aadan tahay saddexiy tobanka janwari labaatan afar qodobada barnaamijka xog waraysan kugu soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona haddii xulka kubadda cagta koonfur galbeed soomaaliya gebi ahaanba iskaga haraan tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada dalka ma sii socon doonaan ciyaarahaasi haddii koonfur galbeed loo dhin waayo sida hadda saacadihii ugu ay u badayeen inay biri ku laaban doonaan baydhabo qaarkoodna xubno wafdiga kamid ahaana maantaba halhalay labalaba ugu laabteen baydhabo waxay ila tahay waxay ku qasbanaan doonaan inay tartankan soo afmeeraan sida uu doona ku dhamaadee falanqeyn barnaamijka xogwaraysi ayaad ku dhegeysan doontaan oo guud ahaan ku saabsan arrimahaasi iyo sida ay wax u dhaceen qodobada sidoo kale barnaamijka xog ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona shacabka owdal oo la hadlay idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku adkaysteen in ay horay u diideen awoowayaashooda iyo aabbayaashoodaba in dhul iyo bad ay hantiso etoobiya oo awowgaabaad diiday oo awowgiibaad diiday oo awowgiibaad diiday oo awowgiibaad diiday inakumaa yeelna suxufi marka aad baad ogolaanaysaa anigu anagu damiirkayga waa diiday wey ma nama dhacayso oo dhulkiinii baa dhulkaga ilaahay ma sii dee badda waraysigaasoo dhammaystiran barnaamijkeenna ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaasi qodobo kale iyo waxyaabay inoogu soo kordho intaynu ku guda jirno barnaamijka maamulka gobolka banaadir iyo guud ahaan mas-uuliyiin kala duwan ayaa maanta hooyga ay ka degayiin magaalada muqdisho waxa ay ku booqdeen xulka kubadda cagta koonfur galbeed soomaaliya si loo xaliyo tabashadooda xubintii kalamaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan sugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan farsamadu wasalaad anigu ayaan labo mar kale iyo xog waraysi aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe war hooy soomaaliya soomaali xaraashxaraashxaraashio xoolo jaban xaraash war inaadar maxaad xaraashaysaa waar wax walba waannu xaraashaynaa oo inaadar bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damacaan nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berriya badba oo naga diyaar gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo qurxiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran iyaga dhegeystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenu xog tan iyo markii shalay gelinkii dambe weerarkii dhabagalka ahaa loo geystay xulka kubadda cagta ee koonfur galbeed soomaaliya markii soo idlaatay ciyaartii u dhexeysay galmudug ayaa waxa soo tariyay saacadihii u dambeeyey in ay ka hareen tartankaasi isla mar ahaantan waanwaantii xalkii loogu tagay ay iska diideen haddaba ciyaaraha ka soconaya magaalada muqdisho tartanka maamul goboleedyada dalka ma sii socon doonaan arrimahaas iyo guud ahaan falanqeyn ku saabsan ciyaaraha ka soconaya stadio muqdisho oo hadda hakad galay waxaan isla falanqeynay maxamed shuuriyo nuur barakaat oo ah falanqeeya dhinaca ciyaaraha gudaha iyo dibaddaba haddii aan usoo laabto dhacdooyinkan ahankan oo kale iyo ciyaaraha marka runtii eh, meel walba waxaa jooga taageerayaal dhib mararka qaarkood isku dhacyada taageerayaasha siyaabo kala duwan ayay dunida u abuurmaan laakiin marka garoonka banaankiisa wax ka dhacaan hay-adaha amniga iyagu dowladahaas marka la fiiriyo tartamada waaweyn ee dunida waxay sameeyaan booliisku waxay xabsiga dhigaan dadka rabshadaha sameeyey ama abaabulay oo waxaana markaasi ay keentaa in cawaaqib noocaas ay dadku ay la kulmaan marka laga hadlaayo koonfur galbeed garoonka dhexdiisa waxaumaysan kula kulmin waxay kula kulantay banaanka garoonka oo dad abaabulan ayaa baabuurtooda duulan ku qaaday oo edgar hadan loona sbayn karin laakiin sidee arintan oo kale marka banaanka ay ka dhacda loo maamulaa waxay tahay hay-adaha amniga ayaa qaada tallaabooyin kooxu ay ku qanci karaan shuruucda dalka ayaana la marsiiyaa marka loo fiiriyo guud ahaan tartankan wuxuu iska ahaa tartan runtii diiradda la saaray way fiicneed in diirada la saaro oo dadka loo tabiyo tartanka laakiin eh, yaa wax tabiyey yaa garoonka joogay waxaa garoonka joogay eh, dad aan anshaxa warbaahinta eh, ama xeerarka ama sharciyada ay leedahay warbaahinta aanan haysanin sababtoo ah waad ka warqabtaa digital media ama waxaan loogu yeera warbaahinta bulshada waa mareega casri ah oo qof walba oo markaa aqoon ku leh uu isticmaali karo marka ma ahan in qofku ehm, hadii uu haysto ehm, bog caan ah oo social media ah uu warbaahin yahay warbaahin dadku waxay u yaqiineen raadiyaha ehm, wargeyska iyo telefishinka oo xeerar iyo shuruuc kala hagta ay lahaayeen wariyaasha iyo waxa ay talinayaan wax laga soo baaraan dagay waqti la geliyey la hubiye la controlay loo gudban jiray marka dadka isticmaalayaasha warbaahinta bulshada oo garoonka joogay iyo banaankiisaba joogay runtii arinta tartankan iyaga ayaa uga sii daray marka la fiiriyo hanaanka ay wax u tabinayeen runtii waxaan eh, shalay daawaneynay gabar taageera ah oo iyagu eh, lahayd waxaanahay taageero galmudug haddii aan guulaysto eh, waa sidii laba laakiin hadday dhici weys inaan badino gacantan iskula tagaa marka waxyaabaha kicinta dadka samaynaya oo warbaahinta loo isticmaalaya runtii in laga hortagay ahayd marka la fiiriyo waxaad arkaysaa taageeranimadii kubadda xagta wax kale in laga aaminay waxaad arkaysaa qof kooxda ama dalka u watay iyo cidda uu taageerada u ahaa cidaan ahayn dhahaya cidaas ayaa koobka la tegi doonta magaaladaas la geyn doona jaaru waa isdhexgal waa nabad fursad jaartooy tiro badan ay dalka uga soo baxaan ayay ahayd marka waad ka warqabtaa jiragoboleedyada qaarkood jaartooy ay kala iibsanayeen dalalka qaarkood dad aan deegaankooda ahna u ciyaarayay marka cid deegaanka kasoo jeeda ciddaan deegaanka kasoo jeedinba kooxda way taageeri kartaa waxa lagu taageerayana waddooniga iyo kooxda marka waxyaabaha kaleeto oo dhacay waxaa kamid ahaa in tikada garoonka loo sameeyo tikadhadu dadka markay kusoo galaan saddexda galabnimo iyo soddon daqiicaro markay bilaabmayaanna guud ahaan wax banaanka jooga ayaa tartanka lagu soo fasaxayay marka taas laftirkeedu waxay ahayd inaan la sameyn sababto a ah qofka qaswadaha ah hadduuba fursad marka hore ku jirto garoonka kusoo galo waysan haysanin in loo abuuro fursad uqas ku samayn karo oo dadka lacagta dhiibta ee raba inay brooniga ku raaxaystaan iyo ciyaartooyda rabta inay bandhig sameeyaan runtii eh, iyadana eh, qaladaadkii la sameeyay ahayd isku soo wada duub mas-uuliyiinta eh, sarsare maxaan ku rahday steediyada ama federaalka lafirkoodu dur ayay ku lahaayeen maxaa yeelay dur ay ku lahayn markaan ku leeyahay tartanka in laga ilaaliyo xebaha hadiifada iyo in xeex la sameeyey in qabiil gaara ah la taageeray ayay ahayd oo ciyaaro goboladii oo kaleeto qurux badan oo ciyaartooy ay kasoo baxaan taageerayaal isku bartaan ciyaartooy kale isku bartaan ayay ahayd marka runtii waxa ugu weyn oo aniga isleeyahay waa warbaahintan casriga ah waxa heerka tartanka uu gaaray ciyaartooyda qaarkood sida u dabaaldegayen xitaa anshax kubad la xiriira ma ahayn oo waxyaaba qaarkooda kabtanka gudihiisa ka dhacay in lasoo bandhigay aysan ahayn ayaa lasoo bandhigay marka haddii warbaahintu ay iska noqotay digital mediaha iyo daawadayaal badan han la helay iyo warbaahintii la rabay laftirkeeda inay xeerarka ilaaliso iyo laftirkeeda bogagooda ay leeyihiin iyo ka harin kuwan dadku ay caanka ku noqdeen oo anaguna sidaas o kale aan ushaqeyno laftirkeeda saaxiibada inaa dhaliilay micneheeda maaha laakiin Eh, in la isku laabto oo mararka qaarkood la fiiriyo maxaa dadkan iyo dalkan waxaan u wanaagsan ayay tahay hadda oo kaleeto arinta koonfur galbeed markay dhacday waxyaaba aan sugnayn oo xigisho toosa loo haynin oo xigisho eh, dadban loo haynin ama xigisho saxa loo haynin ayaa la baahinaya waxyaaba ugu yaabka badnaa oo aan aqriyo waxaa kamid ahay in wariyaal eh, sportka waqti ka shaqeynaya iyo qaar kaloo baahinta bulshada isticmaalada ay qorayeen koonfur galbeed way go-aan jilcan tahay oo maxaa yeele borjeerigooda markii la diiday bilowga tartanka ma ka qaybgalana dhaheen mar dambe madaxda eh, siyaasada ayaa cadaadis saaray sidaasay ku yimideen haddana go-aankan ma qaadan doonaan way ciyaari doonaan marka way ciyaari doonaan tartanka ma ka bixi doonaan oo lasii buunbuuniya waxay keentay in xaaladu ay adkaato Eh, waa ogtahay caawa meesha la kala joogo marka waxyaabahaas oo dhan waxyaaba dhunsi ah oo dadka laga dhexaburay ahayd eh, sidaas ka duwan ayaana sportka lagu yaqaana warbaahinta lagu yaqaanaa eh, postisgan la qaatay ahayd dhinac fiican wax laga firiya ahayd in maxaan ku rahdaay dowladnimadu ay shacabka tahay ina dadku ay eegaanay ahayd dowladdu waxbay ka qaldami karaan malaayig maahan haddana in la laysku samro oo wixii la soo oo mas-uuliyad soomaalinimo oo eh, dadnimo la qaatay ahayd kan laga qaldamay kan khaldamay eh, kan qaladka buunbuuniya intaba qalada wada leeyihi laakiin waxaa lagama maarmaan ahayd in laysku dhimriyo xaaladu meeshaas aan la gaarsiinin deganaansho eh, la muujiyo tartanka laga shaqeeya inuu qurux ku idlaado maxaa yeelay waxa dhacayay waxay moral jab ku ahaayeen runtii sportka nabadda banooniga in la ciyaaro oo taageerayaal toddobaatan kuseetan ku dhow ay garoon khamiraan runtii waxay ka dhigan tahay qurux waxay ka dhigan tahay inay caasimada bilan tahay marka eh, runtii waxaad moodaa hadda intii yareed oo muqdisho nabad ma ahan ama muqdisho muqurux badna ah inay hadda faa'iidaysanaysay oo lafirkooda ay ku lug lahaayeen eh, arrimahan marka eh, runtii mas-uuliyad mida lama qaadanin jirayn mida oo soomaalinimo lama muujirin jacayl gaara ah oo boloniga loo qabo lama muujirin jacayl gaar ah oo dadka iyo dalka loo qabo lama muujirin qof walba wixii kaga aadanaa iyo wixii fikradiisa ah iyo siduu wax ku kicin kara siduu xaalada uga sii daray karuu sameeyey laakiin tartankan dowladgoboleeda ee gobolka banaadir wuxuu kamid yahay tartamada dalka loogu jecelyahay sida loo wajahayo ama loo buunbuuninayo ama fursad dadka loo siinaayo eh, ilaa hadda xawaaqib ka dhashay eh, uu jiray taageeryaal la xira waa aragnay ah, dad dhagaxyo turiyeeye oo lasoo qabta way jireen eh, ciidamada ammaanka runtii way dadaalayeen garoonka hubka ka caaganaa ciidanka rabshadaha ka hortagaa joogay si qurux badana u labismaayeen si akhlaaq ku dheehanta ula kulmaayeen dadka waad ka warqabtay wiilkii yaraa ee baalashnaha ahaa ee noloshiisa kafaalo qaadiy dhashadiisa cali cabdi maxamed calishil gudmee xeer kusmaay kubadda xagta iyo saciid buuna oo mas-uuliyiinta yaa bagiifta oo bagiifres ah qaabku garoonka ku yimid askariga la tacaamulay eeg sida uu ugu madax salaaxay marka waajibaadkada marka shaqo mida ayay eh, qof walba oo door ay ku lahayd ayay ahayd ciyaarahan laakiin dadka qaarkood ayaa doorkooda ka gaadiyay in tartanka uu fashilmo eh, ama tartanka ceeb kusoo idlaada ama ay ka baxaan in tartanka jubbaland kusoo dhamaada cid kasta oo soomaaliya ah, iyo mas-uuliyaed ka saae marka dadka runtii sidii ugu habooneyd eh, wax looguma tirinin waxay ahayd in laga hadlo dhaawacyada ciyaartooyda waxay ahayd calaamadaha kooxdu ay qabaan in laga hadlo waxay ahayd expert ah oo qoraa la wareysto garoonkaas todobaatanka kun ay joogtay lagama weynin dad sport ah eh, dadka la wareysana dad sport ma ahayn qaarkood waxa loo fiirinaya tictok aankeen ama facebook ah. marka waxyaabaha dhacay waxay ahayd eh, runtii aan isleeyahay eh, aad baa loo buunbuuniyey laakiin buunbuunintu siyaabo kale looga faaideysan karay dhinac lala aaday jihada laga doonay intaba ma ahayn haddii hadda koonfur galbeed sidaas oga baxda tartanka ciyaartu inay sii socoto ama qurux badnaata sidee ku suurageli kartaa sida aniga la tahay iyo waargumada xagga ciyaaraha wasaarada sportka xukuumadda milad soomaaliya oo dadaasho runtii xitaa quruxda garoonka wax ka badashay Eh, afkaar cusub eh, garoonka kusoo kordhisay xilka soomaliya kubadda cagto karsamaan tartankan isagana maamulayay eh, haddii koonfur galbeed laloodin waayo oo sida hadda saacadihii ugu dambeeyay wararku ay u badan inay biri ku laaban doonaan baydhabo qaarkoodna xubno wafdiga kamid ahaana ay maantaba halhal ay labalaba ugu laabteen baydhabo waxay ila tahay waxay ku qasbanaan doonaan inay tartankan soo afmeeraan sida uu doona ku dhamaadee Eh, laakiin in tartanka koox ee eh, ciyaari karta oo soo bixi karto oo eh, sadedhibcood kale heli karta oo weliba fursad inay soo duubtaa samayn karta inay tartanka ka baxda runtii waa ableys weyn tartanka sidaad ka warqabtid guddiyo anshax iyo raacfaan oo xiriirka farsamahaan tartanka u maamulaya Eh, ka tirsan ayaa jira oo go-aamo ka gaara dacdooyinka qaarkood marka runtii race weyn waaye in xul koonfur galbeed oo kale la lumiya iyadoo horey puntland loo lumiyey oo aysan qayb ka ahayn sanadkan marka quruxda tartanku waxay ahayd dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir in tartan loo dhan yahay uu bilaawdo tartan loo dhan yahay uu soo dhamaado eh, marka xiriirkii wasaaradda sida aragtaan anay la tahay waxay ku qasban tartan kale inay dhamaystiraan oo ugu dambeyn oo sidii lagu gabagabayn kara ama kama dambeystiisa ama kooxay ula tegi lahayd koobka la sameeyo eh, waana sida eh, tartan weyn loo maamuli lahaa sidaas ay ila tahay inay kusoo afmeeri doonaan eh, saaxada ayaa dhiman waqti ayaa dhiman weli lama gaarin maalintii loo madansanaa koonfur galbeed ee hirshabelle yaran intaasna inuu ilaahay u shadaxda qabto halkala keenan falanqeyn dhinaca ciyaaraha maxamed shuuriye nuur ayuu ahaa oo inoogu waramayay barnaamijkeena xog waraysi guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran mid ka mid ah waxgaradka ku dhaqan gobolka owdal ayaa ka waramay sida ay u diidan yihiin in badooda laga kireeyo dowladda itoobiya kadib muuse biix heshiis beenaad uu dhawaantan adisaba kula soo saxiiday ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed mid ka mid ah garadkaas oo la soo xiriiray keyn ayaa waxa uu la hadlay wariyaheena cabdiqani cabdulaahi ibraahim walaal waxaan waan raadiyo kulmiye waa salaamayaa waxaan inila soo xidhiidhay horta waa ini salaamayaa kabacdi waxaan kaloo salaamaya da soomaaliyeed meel kasta joogtaba iyo qaranka soomaaliyeed waa salaamayaa madaxweynihiisa golayaasha qaranka dhammaan xubnaha kala duwan ee wasaaradaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliyeed dhammaantiin waa salaamaya waxaan ugu salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam marka xiga walaalayaal waan waxaan iga soo xidhiiray waa dhibaato taagan oo hor leh iyaan iga soo xidhiidhay waad ogtihiin deegaanada degmooyinka lughaya gobol ka tirsan gobolka awdal yaan ku suganahay dhibaatada soo food saartay ee dadku ka gadooday waxa keentay inay nimankii dowladda ahaa ee dowladda isku sheegayay inay ummadii xasuuqaan oo moog tahay ay jeelasha ka buuxiyaan sidaa darteed waxaan inila soo xidhiiday inuu qaranku ogaado ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaba ay ogaato ayaa inaga soo xidhiidhay walaal dawladda aad ka hadlayso ma somalilan ba mise waxaad ka hadlaysaa eh, maamul kale runtii waa somalilan oo xabashi adeegsanaysa waayo si aad la socotaanba eh, suxufi waxa dhacday eh, degmada wajaale la yidhaahdo habeen hore laba nin baa lagu dilay oo soomaaliya waxa dilay waa ethoobiyan ma garatay haye waxaa kaloo dhacday gobolka awdal ee cadaaci waa ka soo jeedo waxaa dhacday jeelashii boorama jeelashi markay buuxsameen jeel barkii ku yaal meesha ladhahdaa halkii gobolka awdal la baxday gobolka u ahaa soomaaliya iyadii hore u ahaa jeel laga dhisay baa jira lagu soo xereeyey ilaa toddobaatan iyo sideetan bay marayaan dhalinyarta lasoo xeray waa mudaaraadkii shalay lagu qaban lahaa boorama waan gartay hal nin bay maraysaa ruhaya waa la raadinayaa waxawey guutooyin baa kusoo socda oo dul taagan oo hadda qaarkood imaadeen qaarna ay kusoo socdaan ma garan waan gartay iyo dadka maxaa lagu haystaa waxaa lagu haystaa runtii sisaayaha xaaraanta alla ma garan waayo sisaayahan waxa weeye sisaayo deg dega deg deg loo qabanayo oo hadalkii baxayaana hadalka lagu celin waa lambarka koowaad laba ummadii hadashay cabsigelin iyo moogtahay dhulgariir si ayna xataa waxaan ahday in xaafadihii la hor joogsado magaranaysaa tilmaamo ay haystaan iyo magaranaysaa xaafadaha dhalinyarada lagu cabudiyay maraysaa kuma baxaya qofka suuqa u baxaya xataa lala socday maraysaa raacaan oo oh, maxaa eh, doonaysaa la yidhaahdo oh qaarkood la iskama qabsadaba waan gartay sidaasi dhalinyartu maraan xogale maalay waxay ii sheegeenba ragga barkood in ay xabashi la soo ingeergeysto baabuurta somalilanka sawiradooda ku yaalaan iska saaran oo afka xidhan ma hadlayaan askaraha askarta hore dadka way la hadli jireen dadka nimanka hore way la hadli jireen dadkaa dhalinyartaa waxaana samaysa waxaana ma hadlayaan qaarkooda say u socdaan markay saldhiga geeyaan way ka daamad baabuurtooda ku noqonaya ma garato afka way xiran wuxuu la yahay buu qabaa yahay ficilada aad sheegtay waan gartay ficilada aad sheegtay waan gartay waxaan rabaa ficilada aad sheegtay waan gartay waxaan rabaa inaan ogaado dadka la xiray iyo kuwa aad sheegaysa in la caburinayo iyo cabashadiinuba dadka cabanaya waxa ay rabaan ee laga hor istaagan yahay maxay tahay waxaa laga hor istaagan yahay dadkani waxbay diidan yihiin ma garad maxay diidan yihiin waxay diidan yihiin iyaga oo marka horeba dawlad cadaalada oo soomaaliyeed sugayay allahoga ka sugayay hortaan ku warrama suxuufiya gobolka awdal waa gobol uqoontu hadhiso waa gobol nabaddu hadhiso waxaa intaa nabadda iyo dhawritaanka ugu jirnay anigu dawlad somalilanna waxa lagu ganacsadaan ma jirin horena uma jirin iminkana dee ma jirto waxaan sugaynay inaan aqoonta ku sugaynay awlaaduna ha korto dalku ilaahay sidan marun bay dhaamaysaa soomaalinimay kirsan yihin ilmaha halay dhasha annaga soomaaliya u kirsan yahay ma garatay waan gartay ummad soomaaliyeed inuu soomaali yahay inuu calankiisu gulug yahay inuu shag gees leeyahay bu annaga inanka ilmaha xalay dhashay oo ku barbaaraa halka kuwa kalena ku barbaarayo mujaahid iyo maxay hebel mujaahid hebel iyo asalam iyo balaayo ku barbaarayo anaga wuxuu ku barbaaraa ilmuhu soomaali soomaali calan calansha geesle buluuga ayuu moogtahay ku barbaaraa ama garab haye tii iyo sidaasoo samirka yaga dawladna kuma dulmay dawladna kuma doonay magacuyaal baa naga joogayay mar kasta magacuyaal baa noo joogay annaga waxbanu kama doono wax noo kordhin numa lahayn waxaa timid day baan kuudhi in dhulkii soomaaliyeed annagoo ilaahay uuna dhigay dhulka soomaali baa wadala so xusay laakiin ilaahay niba meel buu dhigay soomaalinimo kala lahaa markay noqoto madaxa iyo dhulkaba waqooyi iyo koonfurba ninba meel buu ilaahay digay laakiin soomaaliya ma kala lahaa ma garatay haye dhulkii waqooyiye ilaahay uuna dhigay gaar ahaan gobolkii awdal ummadiisii oo lughaya ah waxaa la yidhi etoobiyaa la siiyey laga iibiyey sidaa darteed bay ummadda ree awdal u dareertay way damqatay kolkaa wixii ay sabraysay ma sabri karayso soomaaliya bay e taagan tahay ree awdal taaganyihin ma garat waan gartay waxa weeye duur haddaan madaxweynaha iyagu wuxuu yahay sheegnay madaxweynaha iyagu cidduu yahay baan sheegnay ciddaan nahay baan sheegnay sidii darteed dee ciddii aan sheeganay baan rabnaa oo nila soo xidhiidhay cidii aan sheeganay inay madaxweynaha iyaga tahay xasan sheekh maxamuud ay tahay qoloyadu ay tahay soomaali ay tahay aan sheegnay baan rabnaa ina cabto iyaga hadda ka qayb qaataana maqlaan oo eh, gurmad iyo gaashaanba ay maqlaan qodobkayga u weyne u door weyn waa qodobka ma waan gartay dadka qaarina daawanaya waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan dadka reer awdal ee aada sheegtay ee aan ku qanacsanayn siday wax uga socdaan somalilan maxay uga duwan yihiin gobolada kale ee somalilan iyo magaalooyinka halkaasi ku yaala dadka ku nool ee gooni isutaaga iyo ictiraaf raadiska may anaga waxaan uga duwanahay walaalow nabadda unbaa qaadanay anaku ma garato eh, amba odayaashii igu horreeyay aniga markaa abahay baa caaqil ahaa arinta galay buu ahaa dee dawladdii aan anaku taageeraynay raacaynay markay dhacday waxaan ku qasbanaanay in aan bal qoladan heshiino eh, aan ku sugno calanka buluuga iyo israacistiisa dambe aan ku ilaalino ma garato waaya waa ku garta marka gooni aan uga gudubno hadda lughaya dadka qaar juqraafi ahaan ama dhulka halka ay kaga taal ma garanayaan adigoo soo koobaya waxaad inoo sheegtaa lughaya waa magaalo caynke ah xaggay ku taallaa walaal waxay ku taallaa waqooyiga awdal caasimada gobolka awdal imika ahaan waa boorama laakiin gobolka awdal waa meel barki la yidhahdo iminka inta somalilan barki la yidhaahdo oo magacii xerada ciidankii soomaaliya ee guurleyda ahaaba baki loo soo bedelay gobolkiina boorama la geeyay inta somalilaanta marka gobolkan awdal waqooyigiisa weeye halkaa sayilacna galbeed ka tahay sayilac bay eh, bari ka xigtaa lughay hadaad maqasho waa degmo sayilac bari ka xigta labadaba degmaba waxay hoos tagaan unay dee juquraafigu ku qoray waa awdal ma garad waan gartay lughaya iyo ethoobiya maxaa xiriiroo ka dhexeeya ma xadka ma xadkay u dhowdahay maya shaqa iskuma leheenba awdal baaba ka shaqaysa caasimadii awdal baa naga dara yaa ka xigtaba koonfuroo galbeed ma garad waan gartay marka dhanka xeentaad xigtaan oo saylacaad usii dhowdihiin saylaaan u dhowna saylac barbara udhaxaynaa ma garad mm, heshiiska ethoobiya iyo muuse biixi abiy axmed iyo muuse biixi ay saxiixdeen lughaye muxuu ka saameynayaa wuxuu ka saameynaya walaal in ninkan etoobiya iyo soomaaliya horta maxaa ka dhexeeyey baa horta ka horeysa soomaaliya iyo etoobiya waxaa ka dhexeeya cultooyo hore cultooyo horea ka dhexaysa ma garatay oo qofka hadduuna amaabaynii onin oonis og tihiin oo anigu waxaan qabnaa hadda ree wadan lahay etoobiyana marka hore ummad soomaaliyeed naga haysato iyo dhul soomaaliyeed ma garatay waan gartay kii oo sidaa ii haysata maanta waxa una ilaahay sii baan siiyey nama dhacayso oo dhulkiinii baa siiyey dhulkaga ilaahay ma siin badda ilaahii abuuray ee ina abuuray ee soomaaliya inaga dhigay soo xukmay yaa u diiday iyaga ma haye oo awowgaabaa diiday oo awowgiibaa diiday oo awowgiibaa diiday oo awowgiibaa diiday inakumaa yeelnaa soo xukmay marka aad baad ogolaanaysaa anigu anagu damiirkayga waa diiday wey ma waan gartay hadalka marka shacabka lughayo oo dhan ma kula qabaan iyo gobolka awdal mise waa lagu kala qaybsan yahay adigoo xaqiiqada abaaraya wuxuu ila qabaa dareenka sida xaq amra uu sheego reer lughaya aad baa sheegaysaa awdal gebigiisaa ila qaba lughaya gobolka awdal wuxuu ka kooban yahay afar degmo waa degmada boorama degmada baki degmada lughaya degmada eh, magaranaysaa sayla afarta degme ee gobolku ka kooban yahayba isla mid qoray ka taagan yihiin ma garad waan gartay marka maxaad rabtaan sidee rabtaan dowladda soomaaliya ee hadda aad baaqa iyo cabashadii soo diraysaan sideed rabtaan inay idinku soo gaarto maxaad rabtaan inay idin qabato waxaan rabnaa lamberkow sidaan caalamkaba ka arkayno ee caalamka ay koosgaraysay suxuf waxas dhex maraya caalamka wax lasdhex wadaa oo soomaalidan ilaahay dee ilaahay xaqaha ku soo celiyo ilaahay bogooga burca isku mariyo soomaaliye qaar waxaad arkaysaa xasan sheekh maxamuud ba saxeexayle ma garato haye waxaan leeyahay mudane madaxweyne annagu u saxeexay ma odhanaynaa annagu waa madaxweynehayagii inaad tahay baa qirnay maanta qirsannahay shalay qirnay berina qiraynaa ma garato haye madaxweyne hays oo dhan ummadaasi bay maamul baa kaa xiga hays oo dhan ummad la haysta inaan nahay oo awood loo ixtimaalayo amba etoobiya loo soo kaxaysto amba masaari maxaa nimanka maxaa la idhahdaa imaaraadka loo soo kaxaysto afarta koorni niman laga ummad laga caburinayo inaan nahay ood madaxweyne ogi tahay horta liq baan leenahay madaxweynaha soomaaliya ma garata waan gartay imaaraadkuna waxa soomaali kala qaybiya weeyaane in tallaabadeeda yadna inuu madaxweynuhu qaado laftarkeega oo mogta nimankan beesha dhexe waxaan dabada ka wada kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah waxgaradka ku dhaqan gobolka odol wuxuu u warramiyey waryaheena cabdiqani cabdulaahi ibraahim gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan ayahe mageedka kalamana beriga oromadina timid abudule naqa nabe inaanan ka naqayn naw waar wallaweyna ma oromadii baani soo gaadhay saamaaliya orimo waa anta waa kala wada war daadkii socdaa god ka filo waar marba haddayna ixtiraafayan waxaanu leenahay ku soo soco sacabo furan warwaaqlow dad awowayaashood ingiriis nacbaayeen eh. afrikan sidee buu u adoonsadaye waryaada eh. soomaali ma maqlaysid eh. labaatan kilomitar oo ummadda eh oo waa dhiibakhkiri eh ma ka qaylinaysiin war jidka lug haya waa furan yahay macali sila waraabanaa war amhaarka mayn haystan gabaar deebkarafadii muraadiyay deeriya leeray anaqa ahmar imaniin oramiya soomaali wiilalo warada soomaaliya intaan kala maqannahay oraba maqnaan maysee laftinaga cirkinaga dhulkinaga badinaga saxaway war kalamaani anigaa idiin ducaynaya aamiinta igu kaba allow aabidkeen baa ergaanka ahayne awdal nooga leexi uraagaada iyo abi iyo muuse abbaagii dhahoodan ma soo dhawo waa dambeeya anidiida waay allayleadin mahadhowidi burdadiida eta ba'i boqola annaka waa jooqotaa naw oo goorma u saxeexdeen waddanka waa soo galaysaa war kalemaanay madaxweyne xasan sheikh wuxuu yidhi haddaan horay inkugu sheegay cadowgeenna inuu hal mida yahay hadda waa labo sababtoo ah khawaarijtii waxaa ku soo darsamay etoobiya oo rabta inay dhulkeenna boobto laakiin waxaad ogaataan etoobiya hal tilaabo hadday soo qaadaan inaan afar tilaabo ku qaadi doono taas doonno war isdhexgalkii geeska afrika ilaa iyo lasoo sheegaaye eh. ma noocaas buu ahay war bulshada bariga afrika lagu biiray etobiya kuma jirin war madaxweynuhu waxaa kaloo yidhi etoobiya eh. taan ku dhigna hadday tallaabo soo qaado eh. afrika iyo adduunka kaleba naguma eedi karaan hah runtiisu irita hortii oodala dhigdee olaari afka hortiisna efeefa hayehe madaxweyne xasan sheikh ma waxa uu yidhi etoobiyan yaa al isku midaan u aragna biyaan yaa ashabaab isku midaanu aragna waar cabdullow haddii madaxweynihiinu sidaa yidhi madaxweynaha somalilanna wuxuu yidhi anigoo wax dili kara duco qaadan maayee dhegta qorigo hay jaro <laughs> waryaawaiiantahahubanaqimaqurboetobiajoogsan eh. maayaane eh. kurka inan jarniyo waxay rabaan jeedalkii beri arya bashiira waxaa kaloo hore loo yidhi eh. nacabkaa daraa daandaamisen oo daqaradii la dayaysanba dibu soo noqdo dubihiya ushii weli doonaye waa kale wal yidhi baddo ama quraan beer wayaan qurin bulshanina waa siman tahay war abbaagidhow balbiicab warxildhibaan cabdiramaan cabdishakuur markii etoobiya waan ka awood badnayn laakiin diblomaasiyaday nooga adkaatay hadda way naga awood badan tahay laakiin diblomaasiyadaan ugu adkaa karnaa waxaana ku talinayaa buu yidhi muuse biixi in wadahadal lala galo si dalku u badbaado oo la yidhaahdo war dhulkeenna intaad shisheeye siin lahayd xil annagaa ku siinayna iyo kursiyaho naw soo markaa wada xaraashi maayo taasa waa fursada fiican bee amoo qadishii arkaysa waa ku darsinaysaa iyo badda indiina waa ku darsinaysaa <laughs> yaa waar adiguna abiyo xadgudbina waxaan ku siinay waa labaatan kilomitr war haddawaaqlow ma intaas sidow ku ekaanaya waar wallaweyna idinkaan ixtiraafi waaye ha ilaayo bakiyo buuraha ha tago berberena ha dego war waaqlow riyaadaadu been weeye buuqiyo xasarad weeye war mayn haysad lambwala usan lahayna tarabtaraba ulijayn dhiibi jiray waryawaryax adiga nafaa tegayna qadadiina beena waaye qole wax ma qajirana war abaagidhow citaa ka kusin kadhaa ma jidho way jidhaa bawe danimadidi karto aryadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi oh ow adduunyo iyo aakhira isu ogeyn adduunyo iyo aakhira isu dhowe daadaan ogeyn warkalamaaney brofesor yaxya camir waxa uu yidhi dhowrkii bilood ee u dambaysay hadalhaynta ugu badan soomaaliya waxay ahayd al-shabaab dhowrkii maalmood ee u dambaysay hadalhaynta ugu badan soomaaliya waxay ahayd etoobiya taasoo lagu hilmaamay tii hore berri hadalhaynta ugu badan ee labadii hore lagu hilmaami doono waxay noqon doontaa madaxda madaxda maamul goboleedyada dalka madaxda maamul goboleedyada heshiis lama ahan dadkooda iyo dawladda si ay u sii jiraan waa inay abuuraan xaalad la yidhaa tanaa nooga daran ee iyaga ha nagu taabanina badankooda dalka iyo dadka waxaa kala weyn dollar iyo darajo uu helayo waxaan soo aragnay wax aan la igala tashan dalka kama socon karaan waxaan soo aragnay bangiga adduunku go'aan uusan igala tashan daynkuma cafin karo haddaba maxaan sugnaahuu yidhi kow waxaan sugaynaa waali kale midowga yurub go'aan go'aanuusan igala tashan yukreyn kama gaari karo gaza xabadoojin aanan ogolaan kama hirgelayso waxaan sugaynaa jaina iyo waddamada kula heshiiya heshiiska ganacsi ee birikis ma hirgelayo haddaan ogolaashanna looga helin guud ahaan madaxda maamul goboleedyadu waxa ay dastuurka ku qorteen dadkayga dembiil ayaan ku shubtay dowladduna ha soo gasho siyaasad la yidhaah wuxuuna ku soo gabagabeeyey dhibka ugu weyn ee dalka ku soo socda mustaqbalka waa madaxda maamul goboleedyada waashay ma ahna mawlgoboleedyada laftooda aryaadhaha xalay xildhibaano iyo wasiire ka qayb galay kulan loogu ducayaaya allah u naxariistay abaanduulihii gorgor suulnuuge qaar ka midahu waxay iswarsadeen itoobiya baday rabtaa saddex waddanana ku wareegsanoo bad leh lama ka miduhu soomaaliya waa ka yaryar yihiin waana ka tira yar yihiin oo waa jabuuti iyo ereteriya soomaaliya oo ka dad badan kana horraysay waxaa itoobiya u hawaysatay lamadaas uga soo cabsatay waa kala qaybsanaanta iyo qawaariijta loo joogta muga aniga mahaas waxaa iiga caddaad maamul goboleedyadu inay kow ka yihiin kala qaybsanaanta maantana haysa war cabdullow sidii lagu arki jiray mar dhow iyagoo u kala dhuumanaya waad arkaysaa mid kastaana wuxuu dhihi doonaa badda xasan shiikhaa kuu diidan annagu waa ku ogolna war kala maaray maamullada rikaatada noqdee raaray magaceenna reed mare dastuurkii dalkoo raafa qarankii rafashiya galgaladkoodu noqoy raad dabayshaday ha yeeshee hadday nala rabaan dowladnimo raagta rugya rabadin xaajaan lahayn uma riyaaqeene raroy iyo furay kuma jireen reerahoo nagiye rafaad uma hayaamen ciddoo roob degto wacan aho dalabow hore loo yidhi ratii walba raabtiisi iyo rabadiintiisi iyo walba raabtiisi iyo rabadiintiisi waa rabiya waar weynay been baa isku sheegteene somalilan kama mid aha maamuladiinne sidii roon rabaa oge wale aniga lay rarayey raggu lacagta jecela cadowguna roona haddana riiq dagaaliyo colaad raagtay badana warbashiiro waxaad ka tagtaa ruuxay badi ka maqan tahay hurdadoo ku reemiyo riyawaali badana warkalamaanay war ma haysiine sideedii tobanka bishan igadaa waxay ku shirayaan yuganda madaxweyne ismaaciil cumar geelaan ee cilaamiyey dowladda maraykankuna waxay dhaheen kulankaas waa soo dhowaynaynaa madax bannaanida soomaaliyana waa in la eh. eh. ilaalishay ku celiyeen marka waxaan la yaabanahay abiy axmed hadduu kulankaa ka soo qayb galo muxuu sheegi doonaa war hadduu xariif yahay ha u gooyno war hadduus xariifeye walaalkiina hunguri qaaday baaney hayroy war madaxweynaha somalilan muuse bixi kulankaa ma lagu macsuumay uma etobiya eged ku soo dardhay war kalemaana war ma haysaana siyaasadii badaad ku waalateene ciyaartii ka dhacday istaadiyo muqdisho ee u dhexaysay galmudug iyo koonfur galbeed saddex iyo eber bay ku dhammaatay war iska aamow saddex iyo eber loogama badi karine ma iska aamo waa dhaliyey de ma eebreeb weeye yeebi jirteenna adkaawaan eebreeba siinkadhiidi sababtoo ah iyaartoydii koonfur galbeed inti ka adkaatan hatan inti dagarteen reedan aman dheerale balame iyo diideen maa wali erayna mantuuna manti ka abid toorin la behen waha wal angarsada warmadowba u ciyaar saaxiibtinimaan maqli jiraye haddaba dhagax saaxiibtinimay ku dhammaatay war hadda ka hor bashiirow markii puntland la iyaartay galmudug oo waana afka iyo dari soomaali bahwe ka ahaa mahayno yeerteen haddii ragundhatisragragunkurohanka bana soomaali ma kumidhaadana warmadayow anugu waxaan la yaabay eh. qoladii galmudug la dheeshaaba ma soomaalinimada ka baxaysaa war jinow fursadana ka sheego waaye ma shalay weliba dhegday ka dhiyaasay bakooradaha eh. alla qarsada bakooradaha alla qarsada war qoladii galmudug la dheeshaa haddii soomaalinimada ka baxayso eh. galmudug waa in laga mamnuucaa cayaaraha waar somalilan lama ciyaarto maamuladiinna war kalemaana waayadeednaba waa ka soo tardheene hadda buntland kuma jidho ciyaarahan war basiirow bilaash adugu maqantihiin garoonkee faankii buntland galmudug baa badashaa layidhi warbow faankayaga annaga waa xirfadaysnaaye galmudug ciyaar ma tagaan le meesha miyaa lagu dagaalamahaya runtiisu runtiisu waan dagaalanhaynaba magoradaen waana aadna shiidoyen war xildhibaana ka soo jeeda galbeed in wasiirka dhallinyaradii cayaaraha ay bulsho ka keeneen ma jirtaa aryaadhaha mahad salaad iyo madaaliba waa u tageenaa la yidhi cayaartooyda koonfur galbeed sidiisiin waalni aragdeena yalayiina aryaa weel ciduma sheegina waxay tabasho qabeen ay xalliyeenaa la yidhi amnigoorana mahad salaadaa damaanad qaadaa la yidhi gudoomiyaha gobolka madaalena wuxuu yidhi caasimadda laydinkama xigee raalli ahaadha hadda saddex berika kadibaa cayaartu bilaabaysahaa la yidhi war kuwii qaladaadka galay haddii aan la soo qaban cayaaraha quruxda badan iyo qiimaha xamar waa ku ceeb wargayloodii weertoobdada guudanka jare nimangowlaysatae eh, ogalalaasi suubiyeen yo ka dhex garaabadeen war gudoomiyaha dhagaxtuurayaasha soomaaliyeed abawaanguura wuxuu yidhi qaladka ugu weyn waxaa iska leh qolada brotokoolka oo cayaartooyda soo fasaxay xilliga ay taageerayaashu baxayeen sababtoo ah waxaa loo baahnaa marka ay taageerayaashu baxaan kadib in cayaartooyda la diro yidhi inkastuu abwaan qaran oo qiimo badan yahay guura mararka qaar buu fartuu doono qoraya wareer galmudug wixii shala dhacay lug kuma lahaynaa la yidhi wareer galmudug shagamakadahaynmeengaras galmudug imrijaba walgemo ka dhamaysadaase sababtoo ee eh, imrisho mayga ka koobanya labaatan iyo shiidgemaayan labaatan iyo habadgemaayan labaatan iyo wargemaayan warabwaanguura maqnaashaad uga faa'iidaysateeno xantiisa waa ku dheeraateen garoonka istaadiyo muqdisho waxaa ugu dambaysaa la yidhi cayaarihii gobolladee baroonku ka qaybgeli jiray waxaana la yidhi habeenkaa tiifiga waxaa ka hadlay wasiirkii isboortiga xilliga cabdi cabdiwarsamaan saaq wuxuuna yidhi isriixriix ka dhacay istaadiyo muqdisho laba qofaa ku dhaawacantay hadda ogaado abwaanguurana wuxuu sheegay dad badan oo dhintay meydkooda inuu ka tilaabsaday war kalamaanay abwaanguure xantiisaad xiise weyn u qabtaane waxaynaan ugu xiiqin waa ciyaal xamaroobe aryaadhaha xanta iyo isboortigoodan xabad ka aqaanina waa ku dheeraateen anigu bulshada isboortiska taageerta waxaan kula tali lahay cayaartayaan si kale loo fahma dhaqmin waa isdhexgal bulshee caadifadda iyo qabyaaladdana halaga laga saaro oo halaga dhaafo shaqo kuma leh buuqa iyo beelaha iyo warxumadana halaga laga si asluuba qolo walba kooxday wadato how taageerto ee xamaasadda isboortiga yaan la qabyaaladay war unu walaaljeelan koonfur galbeed dheer oonku koyley isinlay walan isreebada warbow ciyaar buntland ka maqantay dhanaansigii iyo xawaashkii waa ka maqan yahay waxaan idinkula talinahayaa barta barta barta barta ciyaaraha barta xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog warayso kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo Safa. welina waadama